المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كتري السندي هي التعصير والتقبيح العقليين وحالله يقانا وناجيس الشدى يحميس الشدى وعقلي وحنا وناجيس وحنا حميسته سكر أيو شيخ إنه قدق أحكامت إلهي ma waxaa lagu gartaa un waasitatu rusul mise caqliga waxaa suurtagala inuu axkaamta garto haddii ay suurtagal u tahay inuu caqligu gartona takliifdu la garashadiisa iyo haleelkaasiisa ay ku xirmaysaa iyo sawaabkii iyo ciqaabkii iyo caydii iyo ammaantii xagga adduunyadu wuxuu inoo soo sheegay laba qowl bel ay muctasiladu leedahay iyo mid ay shaaciradu leedahay iyo mid maaturidiyada iyo xanafiyadu leedahay ayuu inoo soo sheego kaa inoogu dambeeyey wuxuu ahaa afcaashu inay wanaag iyo xumaan leedahay oo caqligu garan karo laakiin aanay ka dhalanaynin inuu ficilkaasi wanaagsan yahay siduu caqligu hadlay inuu sharcigu u faro inaanay ka dhalanaynin ficilku inuu xun yahay inuu sharcigu diido oo caqligu inkasta oo uu bislaado yacni mid gaabo weeye inkastoo ballaadana mid dhaaqisa weeye halkaasaynu marayno wuxu uhi calaa haada taa haddaan ku soconno fa kullu maa yumkin wax kastoo ay suurtagal tahay an yuqaala in la yidhaahdaa waxa weeye huwa anamaa fi lficl waxa ficilka ku suganee min xusnin wanaaga wanaaggaasoo yudrikuhu lcaqlu caqliguu haleelayaa yajcalu alficla ficilka wuxuu ka dhigayaa saalixan mid u suubadaa laan yaamura bihi sharcu sharciga inuu faro wa anna maa fi lficl waxaa ficilka ku suganaa min qubxin xumaan oo yudriku alcaqlu caqligu uu garan u haleeli yajcalu alficla ficilka wuxuu ka yeelayaa saalixan mid u suubadaa lian yanhaa canhu sharcu sharcigu inuu nahiyo walaa yuqaalu looma ina alxusna wanaagga iyo walqubxu muujibaani lixukmi illaahi waxay waajibinayaan ilaahay xukunkiisa uu xukumo bilamri faridiyo wanahyi diidmo wa banow calaa dalika waxay ku dhiseen ana xukma allahi laa yudraku inaan la gaaraynin oon la haleegay biduuni wasaati rasuulin rasuul dhexdhexaysigii iyo isagoon rasuul soo marinin wa tabliiqi iyo gaarsiintiisa la-aanteed inaan xugun aan la jiraynin ayay ku dhiseen wa min huma halkaa haddaan ka soconnana falaa xukma lilaahi ilaahay xugun uga sugan fii afcaali cibaadi addoommada afcaashooda qabla bicsati rusuli intaan rusulu dirin aw qabla buluuqi dacwati ama intaan dacwadu gaarin waxaysu laa xukma meeshii aan xugun jirinna falaa takliifa takliifi ma jiri waxaysu laa takliifa meeshaan takliifi jirinna falaa sawaaba walaa ciqaaba sawaab iyo ciqaabtoona ma jiro waxaa sheekhu leeyahay marka aan kaa ku socono qowl kaa odhanaya in afcaashu ay wanaag iyo xumaanba leeyihiin aqliguna waa awooda in afcasha bedidooda hareero xumaantooda iyo wanaaggooda marka weego wixii sifaad ay leeyihiin afcaashaasi wixii ka ratibmayana maslaxa iyo mafsado ah ase aanay ka dhalanayni kama dhalanaysa buu leeyahay ficilku inuu wanaagsan yahay habka caqligu hareeray inuu sharcigu u faro yacni ficilku inuu xun yahay habka caqligu hareerayna inaanay ka dhalayn inuu diiday wuxuu leeyahay haddaba kaaina waa duuduubayna ku soconaynaa waxa suurtagalka in la yidhaahdaa waxa weeye waxaan ficilka ku sugan ee wanaagihi ee caqligu uu garanayo u dareemayo wuxuu ka dhigayaa un ficilka inuu u suubamo in sharcigu faro waxaan ficilka ku suganee xumaanihe ee caqligu uu dareemayo haleelayaana waxay ka dhigaysaa un ficilkii inuu noqdo mid u suubama inuu sharcigu faro ee lama odhanayo wanaaggan iyo xumaantan uu caqligu ficilka ku dareemay ee uu ka gartay ayaa waajibinaya ilaahay xukunkiisa oo inuu markaa kaa wanaagsanna faro kaa xunna diido waxaa caqligu gartay ayaa waajibinaya lama odhanayo oo waa siday ay markaa muctasilo ay lahayd labay caqli u arkaa ilaa agdiisana wanaagsan qofkuna laga doonaya inuu sameeyo sidaasaana markaas uu ku imanayaa sharcigu inuu shayga wanaagga caqligu dareemay inuu faro waxaa caqligu xumaantiisa uu dareemayna inuu diido saasuu sharcigu ku imanaya oo sharcigu caqliga ayuunba daba socdaa ay yidhahdeen waxaanay markaa ku dhiseen arrinkaas buu leeyahay xukunka ilaahay inaan hortu la gaadaynin oo aan la garanaynin iyadoo rasuul dhexaysigii iyo soo gaadhsiintii aanu ka imanin xugun ilaahay oo la garanaya ama la gaadaya ma jiro halkaa markaynu ka dhaqaaqnana wax xugun xugunahoo xuguna ilaahay ahoo afcaashii addoommadu ay yeelanayaan intaan rasuulba u soo dirin ma jirto ama intaan dacwaduba aanay soo gaadhin mar haddii aan xugun jirinna takliifi ma jirto mar haddaan takliifi jirinna sawaab iyo abaalmarin iyo ciqaabitoona meesha iyadana ma taallo markaa saddexdaa qowl isagoo kan saddexaad sheekhu inoo rajixi doona madhabka muctasilada ee markaa ahaa inay afcaashani wanaag iyo xumaan daatiya leeyihiin oo caqliguna uu la keliyoobayo haleelkooda yani inuu haleelo iyo xumaanta afcaasha intooda badan iyadoon markaa rusul yacni dhexdhexaysigood iyo soo gaadhsiintood aan yani ku taagnayn oo aan la helin oo wanaagga ficilka xumaantiisa ay laba arrimo caqliga sharci aanay ahayn oo wixii caqligu arko inuu wanaagsan ilahisa wanaagsan wuxuu caqligu arkay inuu xun yahay inuu xun yahay ilaahayna markaas sharciguna uu ku imanayo waxa wanaagsan caqlu gartay inuu faro waxa markaasuu diidayna inuu markaa reebo oo insaankuna intaa rusulba la soo ama dacwaba gaadin mukallaf uu yahay oo wixii wanaagsanaa caqliis gartay inuu sameeyo wixii xumaana inuu ka tago laguna ciqaabayo laguna abaalmarinayo hadaasay qoladaasi mareen shacriyaduna waxay dhahayeen caqligu lama keliyoobayo xuunka ilaah inuu garto ee hortuu rasuul iyo tabliiq intii baa laga maarmaanaa afcaashuna wanaag daatiho ilaahay ku waajibinaysa inuu wax faro ama qubxi daatiho ilaahay ku waajibinaysa inuu diido male ayay yidhahdeen wanaag waa wixii ficilka waa wixii sharcigu doonitaankiisa uu dalbay waxa xumina waa wixii shaaricu dalbay ka tegitaankiisa oo ficilku intaan sharcigu farin wanaag ma leh intaanu diidin ka horna xumaan ma wuxuu ku wanaagsanaada shaarica faridaankiisa ee daatadiisa umaha wuxuu u xumaadaa marka uu sharcigu diido markaa wanaag iyo xumaanba amarka shaarica ayay ka qaadanayaane meel kale oo ay ka qaadanayaan ma jirto marka wax ugunoo fi afcaali alcibaadi qabla bicsati rusuli ay leeyihiin ma jirto oo halkaa qoladan dambe ayay iska waafaqsan yihiin haddaba waxaynu tilmaanay madhabka ahlusunna waaljamaaca ee salafkii markaas ummaddani uu yahay yacnii inuu isaguna kaa saddexaad ku yar dhow yahay yacni waxoogaysa iyaga iyo ashaacirada iyo qolyahan kale waxoogay furuuqii inay u dhexeeyaan horta mid weeyaane waxay ku dhisaan iyaga madhabkooda usuul buu ku dhisan yahay waa midda koobaadee ayagu waxay sugaan alxikma watacliil xikma iyo cillaha iyo afcaasha ilaah iyo axkaamtiisa ayuu sugaano waxay idhahdaan awaamirta iyo waxaan ilaahay faraya waxaanu diidaya waxay horta ku dhisantahay waa masaalixda addoommada oo cillo iyo xikmo waxaa la yaaliyo waxaan ilaahay jiraynayo xikmo iyo cillo ayay ku dhisan tahay iyo abuurkii markaa dadka la abuuray wuxuu markaas cillo iyo ujeedo iminka addoommada kale ilaahay wuxuu abuuray si aayadda inoogu sheegay inay caabudaan horta taasi waa qodob ay madhabkooda ku dhiseen midda labaad afcaasha ilaahay dhammaanteed waa mid wada wanaagsanoo qurux badan oo wax foolxumi kuma jiro alladii axsana kula shayin khalaqahu ayay in allaha jamiil yuxibu ljamaal ilaahay mid qurux badanoo waxa quruxda badanna markaa jecel weeye afcaasha ilaahay idan marka waa mid afcaasha makhluuqa ka fogoo markaa ka dheer arrinka saddexaad ahlusunna waljamaaca ilaahay waxay ku sifeeyeen wuxuu nabdiisa ku sifeeyey iyo wixii rasuulkiisuu ku sifeeyey ayagoo aan diidin oo aan weecinin oo aan qaab u samaynin oo aanta khalqigana markaa kala mid dhigin ilaahayna waxba kuma waajibiyaan waxa ilaahay markaa nafdiisa isagu tafadul ahaan ugu waajibiyey mooyaane wixii isagu isku waajibiyo isa saaray ayuunbay yidhaahdaan waxa ilaahay isa saaray unbaa saaran midda kale ilaahay ma cadaabo qofna iyadoon xujadii lagu ogin oon rusushiisii iyo markaas aanu rusulu soo dirin oo aanu markaa kutubu soo dejinin wamaa kunna mucadibiina xataa nabcasa rasuula iyo ma jiro axad ilaahay ka jecel cudurdaar sidaa daraaddeed baa mubashiriin iyo mundiriin ilaahay markaas u soo diray waa xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan midda kale sharcigu wuxuu ku yimi inuu sugo un wixii fidrada iyo caqliyada ku sugnaa ayuunbuu sharciguna sugay oo wixii wanaagsan wanaajintiisa iyo wixii xunxumayntiisa iyo diidmadiisa wixii wanaagsanaa wanaaggiisuu ku yimi waanu ina faray wixii xumaa xumayntiisana waa ku yimi waana inoo diiday markaa sharciga iyo caqligu iska hor iman maayaan sharciguna lama imanin caqliga iyo fitradii abuurka bini aadmiga wax markaas ka hor imanaya caqliguna wax madkhalo iyo meeluu ku leeyahay axkaamta sharcigaa sugitaankeeda ma jiro yacni cay iyo ammaan tacalluqoodna markaas caqligu shaqo kuba leh in afcaashii markaa layidhaha caqligaa garanayo waxaa lagu mudanayaa cay ama ammaan ama abaalmariyo ciqaab baa lagu mudanaya ma jiro caqligu shaqo kubanoo ma haleelaye waxa weeye samciga iyo naqliga ayaa markaa arrintaa leh idan marka ahlusunna waljamaca waxay sugayaan xusniga iyo qubxigu inay sifaad u sugan afcaasha ay yihiin oo ama caqliga lagu garay ama fitro lagu garanayo dariiqi sharcina waa lagu garanayaa caqliga iyo markaa fitraduba waxay wanaagna waa u arkaan xumaanna waa u arkaan sharciguna sidaas si khilaafsan kuma yimaado waxaa la yaalya caqligu markaas uu gartay ama fitradu wanaaggiisa ama xumaantiisa xikmaddiisu waa mid aan garanayno marayga qaarkood ayaa markaa ay xikmadda iyo cilladu markaa caqliyaalkeenna gaaban ay markaa ka maqnaatay ay gaari waayaan taasina inaanu xikmo lahayn maahee waa xikmo waa leeya iyo cillo innaga ayaan garanaynin waajibkuna waa inaan sharciga ilaahay aanu hoggaansanno midda labaad wuxuu gartay wanaaggiisa ama xumaantiisa caqliga iyo fidradu ammaan iyo cayitoona kama ratibanto abaalmarin iyo ciqaabina kama timaado haddii aan markaa rusushu araysaa la imanin oo sharcigu markaas aanu caddaynin maxaa yeelay daliilka sharcigaaba ammaan iyo cayba suga abaalmarin iyo ciqaabna isaga ayaa suga ciddii markaa xujada ay ku qumteen rusulna loo soo diray kutubna markaa loo soo dejiyey markaa wixii wanaagiisa iyo xumaantiisa waa dariiqa sharci lagu gartay ayuunbay ammaan iyo caya adduunyo ku sugmaan ciqaab iyo abaalmarinna aakhire markaa ay ku sugmaan markaa waxay uun ashaaciradoo kale iminka waxay diidayaan yacnii inay afcaashu markaas leeyihiin wanaag inay markaa daat u leeyihiin ayay markaas diidayaan halka ay markaa ahlu sunna markaas iyagu ay sugayaan taa iyagu markaa waa diidan yihiin ee sharcigu markaa waxna wanaajiye waxna xumeeye way isku raaciyiin waxna waajibe waxna xarin abaalmarin iyo ciqaab iyo cayi amaana in caqliga lagu garanayo sharciga lagu garanayo laakiin ahlu sunna waxay sugayaan in caqligu xagga wanaajinta iyo xumaynta markaa afcaasha xumaantooda iyo wanaagooda inuu garanayo laakiin ayagu dowrkiisa waa diidan yihin xikmadaana waa diidan yihiin haddaba wuxuuhi wacalaa haada ka haddaan ku soconno fa maa yumkin wax kastay suurtagal tahay an yuqaala in la yidhaahdaa waxa weeye huwa isagu waxa weeye anamaa fi lficli ficilka waxaa ku sugan min xusnin wanaag oo yudriku lcaqlu uu daree haleelayu garanayo yajcalu lficla wuxuu ka yeelayaa saalixan mid u suubaban lian yaamura bihi sharcu sharcigu inuu faro wa ana maa fi lficli waxaa ficilka ku suganaya min qubxin xumaan oo yudriku lcaqlu haleelayaane yajcalu ficla wuxuu ka yeelaa saalixan mid u suubaba laa yanhaa canhu sharcu sharcigu inuu diido walaa yuqaal la odhanaya ina alxusna waalqubxa muujibaani waxay waajibinayaan lixukmi illaahi ilahay xukunkiisa bilmri waxay waajibinayaan xukunka ilaahay oo inuu amro wixii wanaagsanaa wanahyi waxay waajibinayaan diidma uu diido markaa wixii xumaan lama odhanayo wa banow calaa dalika waxay ku dhiseen ana xukma allahi laa yudraku inaan la gaaraynin la haleelana biduuni wasaati rasuuli rasuul dhexdhexaysigii la'aantii wa tabliiqihiyo isagoon soo gaarsiinin wa min hama halkaa haddii aan ka duulo falaa xukma lilahi ilahay xugnimo sugnaani fii afcaali lcibaadi qabla bicati rusuli rususha soo diridooda ka hor aw qabla buluuqi dacwati ama intaan markaa dacwaddu aanay markaas soo gaadhin waxaysu laa xukma meeshaan xukunjireen falaa takliifa takliif ma jiro waxaysu laa takliifana falaa sawaab walaa ciqaaba sawaab iyo ciqaabtoon ma jiro alqowl almukhtaar qowlka la doortay wuxuu leeya walqowlu thalid qowlka saddexaad huwa araajixu waa ka xooga badan almu'ayadu ee lagu ayiday bilkitaabi wa bilcaqli kitaab iyo caqli ayaa lagu ayiday ama alkitaabu fa fiihi aayaatun kasiira aayaad fara badan baa ku sugan oo tadullu tusinaysa calaa ana allaha ilaa inamaa ya'muru inuu fara bima huwa xasanun wixii wanaagsan wayanhaa uu diida camaa huwa qabiix wixii xun waalxusnu waalqubxu xumaanta iyo wanaagguna haabitaani lilafcaali afcaasha ayay u sugan yihiin qabla alamri waannahyi yacnii faridda iyo nahyinta ka hor wa minhaa qowluhu tacaala baa ka mida ina allaha ilaahay ya'muru wuxuu farayaa bilcadli cadaalad walixsaan iyo samafal waitaai dilqurba iyo kuwa qaraabada in wax la taro oo la siiyo wayanha wuxuu diidaya cani ilfaxshaai ficilkii foosha xumaa waalmunkari iyo xumaantii waalbaqi iyo xadgudubkii wa qowluhu tacaala iyo hadalkii ilaahay ya'muruhum nabigaasi wuxuu faray bilmacruufi waxa wanaagsan wayanhaahum wuxuu diiday cani ilmunkari waxa xun wayuxilu lahum alayibaat waxyaalaha wanaagsan buu u xalaalayn wayuxarimu calayhim alkhabaa'is waxyaalaha xunxunna waa uu ka xarimi haddaba famaa amara bihi shaaricu waxa shaaricu falay min cadlin cadaalad waxsaanin samafal wa macruufin wax wanaagsana iyo wamaa nahaahum canhum wuxuu u diiday oo min faxshaa iyo wa munkar iyo wabaqiiliya iyo wamaa xarama calayhim wuxuu ka xaraam yeelo min khabaaisa waxyaale xumaaya kullu hadihi alawsaaf awsaafdan alxasana wanaagsan aw alqabiixa ama xun kaanad waxayd haabitatan mid u sugan lilafcaali afcaasha qabla wuruudi xukmi sharci xukunka sharcigu intaanu soo aroorin fiiha aanu ku soo aroorin mimaa kii kaasoo yadullu tusinaya calaa ana lilafcaali afcaasha xusnan wa qubxan inay u sugnaadeen afcaasha wanaag iyo xumaan daatiahi waalcaqluna yudriku waa habeelaya waa garanaya xusna bacdi alafcaal afcaasha qaarkood wanaaggooda wa qubxa lbacdi alaakhari barka kale xumaanta bidaruurati yacni barashalaami qasab ayuu garanayaa ka xusni alcadli waaba cadaaladda wanaaggeeda wasidqi runta wanaaggeeda wa qubxi dulmi dulmiga xumaantiisa walkadibi iyo beenta walaakin xukmu ullahi laa yucrafu lama garanayo ilaa can ariiqi rasuuli rasuulka xaggiisa mooyaan famaa goortii lam yaati rasuulun aanu imanin yubaliqu nnaasa xukma allahi ilahay xukunkiisa dadka gaarsiiya falaa yahbutu u sugnaan maya fii afcaali nnaasi dadka afcaashooda xukmun bilijaabi waajibin lagu xukmiya u taxriimi ama xaaraamayn bidaliili qowlihi tacaala ayaa u daliilay wamaa kunnaa maanaan ahanin mucadibiina kuwa cadaabaye xataa nabcaa rasuula ilaa rasuul aan dirno falaa cadaaba qabla bicati rasuuli maahan qabla o bacda oo buluuqi dacwa inaan dacwadu gaarin waxaysu laa cadaaba meeshaan cadaabtirina falaa takliifa waxaysu laa takliifana falaa xukma lilahi fi afcaali cibaadi calaa wajhi talabi lficl aw takyiiri baynahumaa xukun caynkaasi ma jiro waxau sheekhu leeyahay qowlka saddexaad ka raajaxee xoogga badan weeye ee lagu ayiday kitaabku uu ayidayo caqliguna uu ayidayo haddaba kitaabka wuxuu leeyahay waxaa ku sugan aayado fara badan oo tusinaya ilaahay wuxuu faraa inuu yahay wixii wanaagsan waxa ilaahay diidaanay inuu yahay waxa xun oo wanaag iyo xumaani inay u sugan yihiin afcaasha inta aan laba amrin lana diidin amar iyo nahyi ka hor ayay qaarna wanaagsanay qaarna xun yihiin waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu lay allah wuxuu farayaa cadaalad ilaahay wuxuu farayaa ixsaan iyo saafal qaraabada markaas in wax la siiyo ayuu farayaa wuxuu diidayaa faxshaa oo zinadii ama facal ficilkas oo fool xun munkarkiiyo wixii markaas la diiday ee xumaa baqyigii iyo xadgudubkii iyo dulmigii ayaa ilaahay uu nahyinaya u diidaya waxaa kaloo ilaahay yidhi isagoo ka warramaya wixii nebigu uu farayey ummigaasi wuxuu uhi yaamuruhum bilmacruufi waxa uu fari wanaagga waxa u diidi munkarkiiyo xumaanta wuxuu xalaalayn wixii wanaagsan waxaanu ka xarimin waxyaale xuxmaa bal hadda u fiirso faraya waa cadaalad waa ixsaan iyo waa wanaag waa qaraabada adiga saaxiibkaa ah, siindooda wixii faxshaagii xumaa wixii munkarka ahay baqyiga xadgudubkii waa waxyaalo sidooda u xumaay intaa ka horbaa intaan sharcigu markaa diidin ama aanu farin sidooda u xumaayeen waxaa kaloo nebigu waxaad baraya wixii wanaagsan wixii xunna waa u diidayaa waxaasuu idin faraya ee wanaag noqonaya waxaasuu xumaan noqonayo maaha wixii sidiisa u wanaagsanaa ayuu faraya wixii sidiisa u xumaana waa diidaya wixii ayibaadee wanaagsanaana waa u xaraanay wixii khabaa'isee xumaana waa ka xaaraantinimaynaya haddee waxaa sharcigu furay ee cadaalad iyo wanaag iyo macruufa iyo waxaa u diiday ee faxshaa iyo munkar iyo baqiya iyo ayibaadkaa u xalaaleeyey iyo khabaa'istaa u ka xaaraantinimayey dhammaan waa awsaaf iyo sifooyin wanaagsan ama xun oo ay lahaayeen waxani cadaaladani yacnii intaan amarkan sharciguba soo aroorin ayay ayay wanaagsanayd oo markaa dulmiga iyo xadgudubka faxshaagu intaa ka hor bay xumaayeen marka afcaashi xumaan iyo wanaag daadkeebay laf ahaantoodu markaa ay leeyihiin caqliguna waa haleelayaayo waa garanayaa afcaasha qaarkood wanaagooda iyo qaybta kale xumaantooda bidaruura barasha la-aan iyo markaa qasab ayuu ku garanayaa sayna inay cadaaladu wanaagsan tahay inay runtu wanaagsan tahay in dulmigu xun yahay in beentu xun tahay laakiin xukunka ilaahay waxaa lagu gartaa uun dariiqa rususha wixii aanu rasuul ku imanin dadka intaanu rasuul imanin gaadhsiiyadana xukunka ilaahay afcaashooda xugun yacni waxaasaa idinku waajiba iyo waxaasaa idinka xaaraani ma sugna ila ilaahay baa yidhi ma cadaabayno ilaa aan rasuul dirno markaa rasuul ayagoo la dirin cadaabi ma jirto amaa lay dacwaddi gaadhin mar haddii laydha cadaab ma jirana dee takliifi ma jirto oo qofkani ma hawlanayno wax la faliyo wax loo diiday ma jirin mar haddii aan takliifi jirinna dee takliiftaa xukun ka soo baxaye xugun ma afcaashi addoommadu maleh wej doonid laga doonay iyo wej loo doorgeliyo mid loo diiday midna ma leh alqowl mukhtaar walqowl haalidu waraajixu waa ka xooga badan almu'ayadu ee lagu ayiday bilkitaabi walbilcaqli kitaab iyo caqli ama alkitaabu fa fiihi aayaatun kasiira aayad fara badan baa ku soo tadullu tusinaysa calaa ana allaha inamaa ya'muru wuxuu faraa bima huwa xasanun wixii wanaagsan wayanhaa cama huwa qabiixun wixii xunna waa diidaa waalxusnu waalqubxu wanaagga iyo xumaantuna haabitaani waxay u sugayeen lilafcaali qabla alamri wannahyi amarkiiyo nahyiga ka hor wa minha waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala ina allaha ilaa yaamuru wuxuu farayaa bilcadli walixsaani cadaalad iyo samafal waitaadi lqurba dadka qaraabado saaxiibka in wax la siiyo wayanhaa cani ilfaxshaa'i wax xumaanta xun ayuu diidayaa walmunkari iyo waxa xun walbaqi iyo xadgudubka wa qowluhu tacaala iyo ilaahay qowlkiisa uhi ya'muruhum wuxuu rasuulkaasi faray bilmacruufi waxa wanaagsan weyanhaahum cani ilmunkar waxaanuna wuu diidi wayuxilu lahum ayibaat waxyaalaha wanaagsan wuu u xaraanin wayuxarimu calayhim alkhabaaisa waxyaalahaxunna wuu ka xaaraantinimayn famaa amara bihi shaaricu wuxuu shaaricu faray oo min cadlin wa ixsaanina wa macruufin iyo wamaa naham canhu wuxuu diido min faxshaa wa munkarin wa bagyina iyo wamaa axalla lahum wuxuu xalaaliyo min ayibaatin ayibaat iyo wamaa xarama calayhim min khabaaisa kullu hadihi alawsaaf awsaafda alxasana ee wanaagsan aw alqabiixa ama xuni kaanad waxay haabitatan lilafcaali mid u sugan qabla wuruudi xukmi sharci xukunka sharcigu fiiha intaanu ku soo aroorin ayay sugnayd oo waxaanu tayibaad iyo wax wanaagsan u ahaa khabaa'itiya wuxunu ahaa mimaa kii oo yadullu tusinaya calaa ana lilafcaali afcaasha inay u sugnaaday xusnan wa qubxan daatiyeyn oo laf ahaaneed laftooda inay wanaag iyo xubaan waa haleelayaa xusna bacd alafcaal afcaasha barkeed wanaaggeeda wa qubxa bacd alaakhari iyo qaybta ah, kale xumaanteeda bidaruurati barasha la-aan iyo qasab ahaan buu ku garanaya ka xusni alcadli cadaaladda wanaaggeeda wa sidqiga wa runta wanaaggeeda wa qubxi dulmi walkadib xumaanta dulmiga iyo beenta walaakin xukm ullahi laa yucrafu lama garanayo ilaa can ariiqi rasuuli famaa goorta lam yaati rasuulun aanu imanin yubaliqu nnaasa dadka gaarsiiya xukma allahi falaa yahbutu fii afcaali nnaasi xukmun ma sugmayo xukun bilijaabi waajibin lagu xukma aw itaxriimi bidaliili qowlihi tacala baa u dilay wamaa kunaa maanaan anin mucadibiina kuwa cadaabi xataa nabcasa rasuula ilaa rasuul markaas aan dirno falaa cadaaba cadaab ma jira qabla bicsati rasuuli ow qabla buluq ow buluuqi dacwo intaan dacwadu gaarin waxaysu laa cadaaba meeshaan cadaab jirinna falaa takliifa waxaysu laa takliifa meeshaan takliifi jirinna falaa xukma lilaahi ilahay xukm uma sugnaani fii afcaali lcibaadi calaa wajhi alabi calaa wajhi alabi lficli yacni xukun ilaahay afcasha addoon ku leeya ma jiro wajca in ficilkaa laga doonay ee u takyiiri baynamaa ma doorgelin wamaa axsana maxaa ka wanaagsan kelimata alimaam shawkaani shawkaani kelimadiisu maxaa ka wanaagsan yani wanaag badan id yaquulu markau markaa odhanaya wainkaaru mujaradi idraaki alcaqli diidmada la diidaa khalinimada inuu caqligu haleelo mujarad idraaki alcaql yani caqliga haleelkiisa oo khaliya in la diido uu haleelo likowni lficli inuu yahay xasanan mid wanaagsan aw qabiixan inkaarkaas iyo diidaasi mukaabaratun waa canaad wa mubaahatatun iyo wareer weeye wa ama idraakuhu haleelkiisa likowni dalika alficli alxasani ee mutacalaqan lihawaab hawaabkii miduu ku xidhan yahay wa kownu dalika alficli alqabiixina mutacalaqa lilciqaab ciqaabkii miduu markaa ku tacalluqo fagayru musallamin taasi mid aan markaa la nabadgelinaynin oo aan la ogolaanaynin weeye wa gaayatu maa shay yoolkiisa amaada ugu dambaysaa wax weye tudriku alcuquul uquusha yeelanaysa ana hada alficl alxasan yumdaxu in la amaani faaciluhu wa hada alficl alqabiixna yudamu faaciluhu in la caayayo walaa tanaasuma wax islaazimidoo ka dhaxeeya bayna haada kaasi wa bayna kownihi inuu mutacallaqan lilthawaabi walciqaabi u noqdaana ma jiro waxay noo soo qaadanayaa hadal uu leeyahay asheekh moxamed cali shawkaani raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay in la diido inuu caqligu haleelayuu garanaya ficilkani inuu wanaagsan yahay ama xun yahay caqligu intaa in la yidhaahda ma garan karo oo caqligu ma haleelayo ficilkani inuu wanaagsan yahay ama xun yahay waa yacni ashariyada qowlkeedii waa mukaabara wa mubaahata ayuui mukaabara yacni waa canaad ayaa la yidhahdaa mubaahatana waxa weeye iyaduna waa taxayurka yani baahata maaragta dahshada iyo xilada markuu geliyo yani waxa weeye markaa waa canaad iyo wareer weeye inkaarka noocaasee taa la diidayaa amaa haleelka uu haleelaya in ficilkan wanaagsani inuu noqdo wanaaggiisa mid abaalmarinti ku xidhan tahay haleelka wanee ficilkaasi inuu xun yahay inay ciqaabtii ku xidhan tahay taas iyadu waa mid aan musallam ahayn oo laysku waafaqsay on la ogolayn buuli waynu ogol lahay oo lama diidi karo inuu caqligu garan kara waxan inuu xun yahay iyo waxan inuu diidan yahay laakiin garashadaa uu gartay ayaa abaalmarintiina ku xidhan tahay ciqaabkiina ku xidhan yahay dee siday markaa e, muctasiloo kale ay lahayd iyo ashcariyada markaa diidanaydba ayuu markaa diidayaa taasi ayadu wax la ogolaan karaya maaha wuxuu leeyahay kaayada waxaan caqliyadu ay haleelayaan waxa weeye in ficilka wanaagsan qofka sameeya uu ammaan mudanayo ficilkan xun qofka sameeyaa la caayayo laakiin waxba kama dhaxeeyaan caydaa iyo ammaantaas inay noqoto sawaabkii iyo ciqaabkii miduu ku xidhan yahay wamaa axsana maxaa ka wanaagsan kelimata alimaam shawkan id yaquulu markuu odhanayay wa inkaanu mujaradi idraaki alcaql diidmada la diiday in caqligu haleelo yacni mujarad keliya inuu garto oo keliya likownilficli xasanan inuu yahay aw qabiixan diidmadaasi waa mukaabaratu canaad iyo mubahatatu wareer weeye wa ama idraakuhu haleelka u caqligu haleelo likowni dalika alficl اlxasani mutacalaqa lihawaab wa kowni dalika alficl اlqabiix mutacalaqa lilciqaabi inuu yahay fagayru musalamin wgaayatu ma tudriku lcuquul waxa weeye ana hada alficl alxasan yumdaxu faacilu in la ammaani wa hada alficlu alqabiix la yudamu faacilu waa lacay walaa tanaasua wax ka dhexeeya bayna hada keliya wa bayna kowni mutacaliqa lisawaabi walciqaabi inuu yahay waxaynu ku jirnay alxaakim iyo waxyaalihii la xidhiidhayey marka waxaynu ugu dambaysay kelimadda sheekh maxamed cali shawkani uu leeyahay uhi maxaa ka wanaagsan id yaquulu marka uu odhanayay wainkaaru mujarad idraaki alcaqli diidmada la diido yacnii inuu caqligu haleelayo oo mujarada in la diido inuu haleelo oo uu garto likowni lficli xasanan inuu yahay ow qabiixana maxid mid xun inuu yahay caqligu inuu dareemo oo uu haleelo intaas yacni mujarada diidmada la diidaa waa mukaabaratun canaad iyo wa mubaahata iyo yacni wareer weeye wa ama idraakuhu inuu haleelo likowni dalika alficli alxasan ama inuu garto caqligii u haleelo in ficilkaa wanaagsan mutacalaqa lihawaab uu yahay hawaabkii miduu ku xidhan yahay wa kownu dalika alficli alqabiix iyo inuu haleenuu garto in ficilkaa xun yahay mutacallaqan lilciqaabi fagayru musallam midaan markaa musallam ahayn oo sidaa lagu sii daynayno lagu ogolayn weeye wa gaayatu maa shay gaayadiisuna waxa weeye halka ugu dambaysay tudriku lcuquulu caqliyalku ay haleelayaan oa ay garanayaan ana hada alficl alxasan ficilka wanaagsan yumdaxu faaciluhu faacilkiisa waa la ammaani wa hada alficlu alqabiixna yudanu waa la caayaya faacilhu ka sameeya walaa talaasuma wax islaasimid iyo isa sudhnaanina uma dhaxeeyo bayna haadaakaas oo ah ficilkan wanaagsan inka sameeya la ammaani ficilkan xunka sameeyana la caayi iyo wa bayna kownihi ahaanshihiisa mutacallaqan lilthawaabi waalciqaab mid markaa yacni mutacallaq u ahoo ay iskula yiray ku xidhan tahay ciqaabtii wax tanaasubay kama dhexeeyo haddaba hamaratlkhilaaf buu ihi khilaafkan la ysku hayo ee saddexdaa qowl loogu kala kacay yacni midhihiisa wayataratabu cala alkhilaafi waxaa ka dhalay khilaafka fi mas'alati taxsiini wataqbiix maa yaatii waxaan soo socdaa awalan man qofkan lam tabluqu aanay gaarin dacwat lislaam aw dacwat rusuli ama rususha dacwadeedu calaa wajhi lcumuum yacnii si caama aanay u gaadhin fa cinda almuctasila muctasila agtooda waxa weeye yu'aakhadu bificlihi ficilkiisa waa loogu qaban wa yuxaasabu calaa acmaalihi acmaashiisana waa lagula xisaabtami lianna almatluuba waxaa laga rabaa minhu isaga waxa weeye ficlu maa shay samayntii adraka alcaqlu xusnahu caqligu uu gartay u wanaagiisa iyo wa tarku maa shay inuu ka tago adraka alcaqlu caqligu habeenu gartay qubxu xumaantiisa wa haadakaasina huwa xukmu ullahi ilahay xukunkiisii wey wa cinda alashcariyati walmaaturidiyati waman waafaqahum iyaanu sunnada markaa isku yardhawayn laakiin waxaa isku khilaafsanaayeen wawaafaqahum laa xisaaba walaa hawaaba walaa ciqaaba yacni xisaabi may ahani korkiisa abaalmarin iyo ciqaabitoona may ahani cidda aanay dacwaddu gaarin khilaafka sidaynu hore usoo sheegnay marka masale arrin la ysku qabto haddii thamare iyo natiija ay ka dhalanayso ay ku kala baydayaanna khilaaf xaqiiqiya baa la yidhaahdaa haddii kaloonay waxba ka dhalanayninna khilaaf lafdiga oo xagga lafdiga ee tasmiyada unu noqda ayuu noqonayaa haddaba kani waa khilaaf xaqiiqi ah thamaradiisuna waxa weeye dhowr masalo ayaa markaa khilaafkaa ka ratibmaya mid weyne qofka aanay dacwaddii islaamku gaarin ama dacwaddii rusushu si caama u gaarin muctasilo waxay qabaan oo iyagu dee qabay in afcaashu wanaag daateen ee qubxi daateen aad leedahay aqliguna uu la keliyoobayo garashada yacni waxa xun iyo waxa wanaagsan oo rusul wasaadadeed iyo soo gaadhsiinteeda aanu ku xidhnayn oo wixii caqligu arkaana ilah agdiisa wanaagsan wii caqligu xumaantiisa u arkaana xumaan ilah agdiisa wuxun yahay sharciguna markaa taasunuu ku yimaado qoladaasoo halkaa qabtay waxay qabaan qofkaanay dacwadda islaamka ama dacwadda rusushu aanay gaadhin waxay qabaan in ficilkiisa loo qabanayo acmaashiisana lagula xisaabtamayo oo iyagu waxay leeyihin waxa qofkan laga rabaa in caqligu wuxuu wanaagiisa gartayna uu la yimaado wuxuu caqligu xumaantiisa gartayna inuu ka tago kaas weeye markaa xukunkii ilaahay oo haddii markaa wax caqligu xumaan wanaaggiisa gartay uu samayn waayo yacni qof dambaabay buu noqonayaa oo adduunyadana caybu kumudan aakhirana waa lagu ciqaabi qofka sameeye wuxuu caqligu gartay xumaantiisana yacni wuxuu noqonayaa qof isagana la ciqaabo waana xukunkii ilaahay waa kaas bay leeyihin halka ashcariye iyo maaturidiye iyo qolyihii markaa waafaqay ay leeyihiin maya xisaab iyo abaalmarin iyo ciqaab midinaba yacni qofka aan dacwo gaadhin korkiisa may ahaanin wayataratabu cala alkhilaafi waxaa ka ratibaya fii masalati taxsiin wa taqbiixi ma yatii waxa inoo imanaya awalan man lam tabluqu qofka aana gaadhin dacwat lislaami aw dacwat rusuli cawla wajhi lculuum aanay yu'akhadu bificlihi ficilkiisa waa loo qaban wayuxaasabu calaa acmaalihi wuxuu sameeyana waa lagu xisaabin lianna almadluuba minhu waxa laga rabaa waxa weeye ficlu maa shay samayntii adraka alcaqlu caqligu uu gartu haleeyo xusna wanaagiisa iyo wa tarku maa shay ka tegiddii ayaa gudaysada adraka alcaqlu caqligu uu gartay qubxahu xumaantiisa wa hada huwa xukmullahi kaasina ilahay laa xisaaba walaa hawaaba walaa ciqaaba maahani calaa maa lam tabluqu dacwa qofka aanay markaa dacwaddu soo gaadhin aaniyan bacda wuruudi shariicati lislaam shareecada islaamku intay soo aroortay dabadeed laa khilaafa bayna alculamaa'i culimada dhexdooda khilaaf ma jiro fii anna xukma allahi ilahay xugiisa yudraku in lagu haleelayo lagu garan biwaasitati maakii dhexdhexidsigiisa iyo raacitaankiisa جاء can illaahi ilaahay kaga yimi fii kitaabihi aw jaa fii sunnati nabiyi sala allahu alayh wasalam ama sunnaha nebiga ku yimi wa kilaahumaa nabadoodana qaama nabiyu sala allahu alay slm bitabliiqihi gaadhsiintiisa waa ku qumay walaakin idaa lam yakun haddaanu ahayn fi lmas'alati mas'alada xukmun min asharci xukun xagga sharciga ay markaanu ku sugnayn fa ina alqaa'iliina bilqowli qowlka hore kuwa ku qowlaya ataxsiin wataqbiix alcaqliyeyni qaaluu waxay yidhaahdeen biana alcaqla yakunu wuxuu noqonaya masdaran lilaxkaam axkaamta masder buu noqonaya iyo meel laga soo qaato bimacnaa ana almas'ala alatii lam yarid fi sharci xukmuhaa aan ugu soo aroorin yakunu xukmuha alwujuub xukunkeedu waajib buu noqonayaa idaa adraka alcaqlu xusnaha markuu caqligu wanaageeda garto wayakuunu xukmuha alxurma ayuu noqonayaa idaa adraka alcaqlu marka uu caqligu haleelu garta qubxaa xumaanteeda lianna xukmallahi mabnaahu waxa uu ku dhisan yahay maa fi lafcaali afcaasha waxaa kusugan min xusnin ow qubxinah faida lam yarid fi sharci xukmun limas'alatin ma masale uun markaanu xugun ugu soo aroorin famacnaa dalika waxa weeye ana shaarica adina lana wuxuu inoo fasaxay an narjica ila alcaqli inaanu noqono linastamida minhu si aan uga soo qadanana alxukma bilaal inagoo ku dhisayna calaa maa fi lficli ficilka waxaa ku sugan min xusnin wanaaga oo qubxin ama xumaana wa calaa ra'yi asxaabi alqowli ahaani wathaalit haddaynu ku soconno yani ra'yiga qoladii qowlka labaad iyo saddexaad laa yakuunu alcaqlu masdaran lilaxkaam caqligu markaa ma noqonayo masder axkaamta laga qaato wa inamaa yuukhadu alxukmu xukunka waxaa laga qaataa min masaadiri alfiqhi athaabita caqliguna ka mid maaha waxa uu leeyahay taaniyan mar labaad intii shareecada islaamku soo aroortay khilaaf culimmada uma dhaxeeyo in xukunka ilaahay lagu garanayo un marka la adeegsado ee laga qaato wixii ilaahay xaggiisa ka yimi ee kitaabkiisa ku soo arooray ama sunnaha nebiga ku yimi oo labadoodaba nebi maxamed uu dadka gaadhsiiyey uu bandhigay taa waa la isku waafaqsanye laakiin iyadoo shareecadii soo aroortay haddana haddii masaladii xukun min asharci la waayo qolyaha muctasile iyo ciddii waafaqday ee taxsiinka iyo taqbiixa caqliga ah qabaa waxay yidhahdeen caqliga ayaa noqonaya mastarkii axkaamta laga qaadanayey oo macnaha masaladaaan sharciga xugun ugu soo aroorin caqliga ayaynu la noqonaynayo hadday wanaagsan tahayna waajib bay noqonaysaa haddii markaas caqligu uu dareemo xumaanteedana xaaraan bay noqonaysaa leanna waxay leeyihiin xukunka ilaahay dee wuxuu ku dhisan yahayba waxaa markaas oo caqligu garta ee afcaasha ku sugana wanaagga ma xumaana sharciga haddii aanu ku soo aroorin xugun masalo masalooyinka ka midana macnaheedu waxa weeye ilaahay wuxuu inoo fasaxay ama shaaric wuxuu inoo fasaxay inaan ula noqonno caqliga oo aan xukunkii ka soo qaadanno inagoo ku dhisaynaa wanaagga iyo xumaantuu ficilkaasi leeyahay qolyaha kale laakiin waxay leeyihiin yacni caqligu ma noqonayo mastar ilaxkaam axkaamta ayuunbaa lagu waxyiga iyo sharciga ayaa lagu fahmaa ee isaga waxba lagama qaato axkaamtana wuxuunkana waxaa laga qaataa masaadibta fiqiga ee sugan oo kitaabka iyo sunnaha ijmaaca iyo qiyaaska iyo arrimo badan oo laysu khilaafsan yahay uu inoo keeni doono aaniya bacda wuruudi shariicati islaam intay soo aroortay dabadii laa khilaafa bayna alculamaai uma dhexeeyo fi ana xukma allahi yudraku in lagu hareeri biwaasitati ma kii waasitaya dhexdhexaysigii mooyaane oo jaaa ka yimi can illaahi fii kitaabihi kaga yimi ow maa jaa fii sunati nabiyi sala allah alay slm wixii sunaha nabiga kaga yimi wa kilaahumaa qaama nabiyu sala allahu alay slam midkasta labadoodana waa ku qumay nebigu bitabliiqii gaadhsiintiisa walaakin idaa lam yakun fi lmasalati xukmun min asharci markaanu xukun xagga sharciga ay ku sugnayn fa ina alqaa'iliina kuwii ku qowlaya bilqowli alawal oo ahaa ataxsiin wataqbiix alcaqliyeyni yacni ee caqliga labadu u ahaa qaaluu waxay dhaheen bianna alcaqla yakuunu masdaran lilaxkaami axkaamta masder buu u noqonaya in meel laga qaato bimacnaa ana almas'ala alatii lam yarid fi sharci xukmullah xuknaan ugu soo aroorin yakuunu xukmuha alwujuub buu noqonayaa idaa adraka alcaqlu xusnaha markuu caqligu wanaaggeeda garto wayakuunu xukmuha alxurma buu noqon idaa adraka alcaqlu qubxaha markuu caqligu xumaanteeda garto lianna xukma allahi ilaahay xunkiisa mabnahu wuxuu ku dhisan yahay waxa weeye maa fi lafcaali afcaasha waxaa ku suganaya min xusni oo qubxina faida lam yarid fi sharci marka aanu ku soo aroorin xukmun limas'alatin maa masale un xukunkeedu markaanu ku soo aroorin famacnaa dalika waxa weeye ana shaarica adina lana wuxuu inoo ogolaaday an narjica ila alcaqli inaanu noqonno linastamida minhu si aan uga qaadano alxukma bilaalin oo wanaagii xumaana wa calaa ra'yi asxaabi alqowli ahaani wathaalid ra'yiga haddaan ku soconno qolada qowlka labaad iyo saddexaad laa yakuunu alcaqlu caqligu noqon maayo masdaran lilaxkaam wa inamaa yuukhadu alxukmu waxaa laga qaataa min masaajil alfiqhi athaabitati ee sugan walaysa alcaqlu minha caqliguna ka mid maaha alfaslu athaalith waalmaxkuumu fiihi waa kii markaas ee la xukumayey almaxkumu fiihi waa wixii markaas la xukumayey oo maxkuumu fiihi iyo maxkuumu bihi labadooda waa la yidhaha siduu loo sheegi doono marka wuxuu yidhi almaxkuumu fiihi xaakimkaasoo maxkuumu fiihigu huwa maa tacallaqa bihi waa ka uu ku tacalluqay uu ku xidhmay khitaabu shaarici shaarica khitaabkiisa iyo hadalkiisu wa huwa laa yakuunu mana noqdo ilaa ficlan ficil ayuunbuu noqdaa idaa kaana alkhitaabu shaarici khitaab xukman takliifiyan xukun takliifiya markuu yahay ama fi lxukmi alwadci xukun wadciya markuu yahay faqad yakuunu ficlan lilmukalafi ficil mukalaf leeya waa noqdaa kamaa fi lcuquudi iyo wajaraa'imi sida caqdiyadii iyo gunudyadii heshiisyadii iyo jaraaintii dembiyaashii waqad laa yakuunu ficlan lahu ficla inaanu noqon baa la arkaa walaakin yarjicu ilaa ficlihi inuu noqdo ka shuhuudi shahri ramadaana ramadaan yani ka shuhuudi shahri ramadaan bisha yani bisha ramadaan xaadiritaankeedii weeye alladii kaasoo shuhuudkaasoo jacalahu shaaric uu ka yeelay sababan sabab uu ka yeelay liwujuubi soomi soomka waajibitaankiisa wasiyaamuna ficlu lilmukalafi weeye wlmaxkuumu fiihi yusama ayda bilmaxkuumi bihi baa la yidhaha walaakina tasmiyata alulaa tasmiyada hore ayaa afdalu wa awlaa ka fadli badan oo ka mudan waxau sheekhu leeyahay shaygan maxkuumu fiihiga waxa weeye waxaanuu ku tacalluqay khitaabkan shaaricu waxaanu ku tacalluqayo ayuu noqonayaa ficilkan mukallafka ee khitaabka shaaricu ku tacalluqayo oo xukunka soo axkaamta sharciga wuxuu ku tacalluqayaa ficil afcaasha mukalafiinta ama iqtibaa ama takyiir ama wadci midkuu doonaba ha ahaadee oo waataynu ku soo macanin xukunka khitaabullahi almutacalliq inuu yahay khitaabka ilaahay ee ku tacalluqa biafcaali lmukalafiina idan khitaabkii maxal iyo meel buu yeelanayaa meeshaasina waa ficilka mukallafka falka iyo samaynta mukallafka weeye markaa maa tacaliq bihi khitaabu shaarici waxaanu noqdaa buu yihi ficilun buu noqdaa haddii khitaabka shaaricu xukun takliifiya yahay xukunka shaaricu hadduu xukun takliifiya yahay ee maxkumu fiiga ama waxaa khitaabku uu ku tacalluqay waxa uu noqdaa uun ficlu lmukalaf oo yacni inuu guto wax afcaasha ka mid a hadduu ficilku yahay ficil dooniddii ama qaab waajibin ha loo doono ama qaab sunaha loo doonee hadduu ficilku dalaba tarki yahayna oo shaygii markaas xaaraanta ahaa ama shaygii mara karaahada ahaana dee ficil ayuu ku tacalluqayo nafdii in laga joojiyo shaygaa xaaraanta ah ee sidaa daraaddeed baa masalan jumhuur waxay dhahay xaaraanta ka tegitaankeeda waxaa laga abaaliyaa uun dee marka uu qofka xaaladda ay ku soo baxdo ee uu ka joogsado ee uu diido iminka silo ka tegiddeed goormaa laga abaalinayaa dee marka ay kuu soo timaaddo ee ay ku hor timaaddo ee aad ka joogsato markaasaad markaa ajri ka helaysaayo ay noqonaysaa markaa qof ka tegay aada noqonaysaa markaa ma noqonayo buu leey ficil mayn hadduu xukunka shaarici xukunka takliifiya yahay laakiin xukunka wadciga wuxuu noqdaa ficlu mukalafku leeyahay mararka qaarkood wuu noqdaa sida cuquudda dee iminka iibkii iyo guurkii dee xugun wadciya bay ka noqonayeen marka loo eego wixii ka ratibmayey waxaa ka ratibmaya marka la eego ilan guurkii naqlulmilkiya iyo markaa inuu wixii laybiyey qofkii u wareega kan lacagti wareeg ayaa ka ratibmayo xaggaa xugun wadciya bay ka hay guurkii oo kale xilul istimtaac baa ka imanayay iyo xuquuqdii bana ka siratimaysa xagga wadciya wadciyabuka waa ficil mukalafka samaynayo jaraa'imtii dee tuugadii iyo zinadii ayaguna dhinac waxay ka noqonayeen marka loo eego waxa ka ratibmaya ee inay marka asbaabu noqonayeen marka xuduuddii xuquuq wadciya ayay ka noqonayeen inaanu ficil uu leeyahay noqonna waa la arkaa ficilu isagu leeyahay inaanu noqonina waa la arkaa ee laakiin uu noqdo laakiin ficilkiisa una usoo noqdo ficilu isagu leeya maayo laakiin wax ficilkiisa ah ayuu usoo noqonayaa ayuu sababu noqonayaa masalan xaadiridda bisha rabadaan bilashadeeda la xaadiro shaaricu wuxuu ga yeelaa sababa ay ku waajibo soomkii soomkuna waa ficilu mukalafku leeyahay laakiin bishan rabadaan bilashadeedani iyo dunuugii cadceedda yeelashadeedii iyo iyo bilasha maaha ficlu qofku leeyahay laakiin ficlu leeyahay ayay u noqonayaanoo ay u noqonayaano dee sabab u noqonayaan oo soomkiiba ayaa ficlu mukalafku samaynaya ah haddaba wuxuuna yidhi sheekhu waxaynu maxkuumu fiihi maxkuumu bihina waa la yidhaahdaa laakiin wuxuu leeyahay waxa wanaagsan in la yidhaahdo sida aan qadirin maxkuumun fiihi kii dhexdiisa la xukminayey oo ficilka mukallafka waxa lagu sameeyey inuu yahay mid la faray ama loo diiday maxaa ilahay shaaricuu mukallafka kuma xukumina ficilkan wuxuu ka yeelay mid lagu xukumay dhexdiisa wujuub iyo manci wujuub ama diidma ayaa dhexdiisa lagu xukumay markaa taas ayaa ka awlaysan ba yidhahdeen inkastuu iska daqiiq yahay oo markaa aan wax badan laga sii fahmaynin almaxkuumu fiihi huwa maa tacallaqa bihi wuxuu ku tacallulanaa khitaabu shaarici shaarica hadalkiisu wahuwa laa yakuunu ma noqdo ilaa ficlan ficil mooye wax kale ma noqdo ida kaana khitaabu shaarici xukman takliifiyan markuu yahay ama fi lxukmi alwadci xukunka takliifiga iyo xukunka wadcigaana waataynu soo maray iyo wixii furuuq u dhaxaysay halkaa dib ugu noqda qof walowna waxaad isku daya bal inaad fahamto oo aad kala saarkoodi iyo mid waliba wuxuu ahaa aad fahamto faqad kama fi lcuqudi wاljaraa'im sidii cuqudi iyo jaraa'imtii oo kale waqad laa yakunu ficlan low ficil aan isaga u sugnay inuu noqdona waa la arko waqad laa yakunu inaanu ahaanina waa la arkaa ficlan lahu ficil yani isaga u sugnaaday inaanu noqonna waa la arka walakin yarjicu ilaa ficli uu noqonaya ka shuhuudi shahri ramadaana bisha ramadaan xaadirideedii ama maraka noqodeeda ama xaadirideedii weeye alladii shuhuudkaaso faman shahida minkum shahra yani qofka maraka noqda ama xaadira weeye alladii shuhuudkaasoo jacalahu shaaricu sababan uga dhigay liwujuubi sawmi samga waajibitaankiisa wasiyaamuna ficlu lilmukallafi weeye wlmaxkumu fiih yusama aydan bilmaxkumu bihina waa la yidhahdaa walaakina tasmiyata alulaa magacowgaa hore wlaa afdal wawlaa fadli badan oo fiican faqowluhu tacaala waatuu zakata zakada bixiya aliijaabu lmustafaadu waajibinta laga faa'iidaystay min hada alxukmi tacallaqa wuxuu ku tacalluqay bificlin lilmukalaf wahuwa itaaru zakaati zakada bixinteedii weeye fajacalahu wuxuu ka yeelay dabeed waajiban wa qowluhu ilahay yidhi walaa taqrabu zinaa ha u dhowaanina ataxriimu lmustafaad xaaraamaynta laga faa'idaystay min hada alficli tacallaqu wuxuu ku tacalluqay bificlin ficli mukhalafi u sugnaaday wahuwa zinaa weeye fajcalahu muxaraman waxau ka yeelay mid la xaaraantinimeeyey wa qowluhu idaa tadaayantum bidaynin dayn markaa kala daynsataan ilaa ajalin musaman ilaa muddo la magacaabay faktubuuhu qora annadbu sunanimada almustafaadu laga fahaysay min hada alxukmi tacallaqa bificlin ayuu ku tacalluqay lilmukhalafi u sugnaaday wa huwa kitaabatu daynin waa daynta qoritaankeedii fajacalahu wuxuu ka yeelay manduuban mid la sunneeyey wa qowluhu tacala uhi walaa tayamamu alkhabiisa waxa xun ee minhu waxaa markaa maalkiina iyo waxaa bixinaysaa ka mid ah u qasdina tunfiquuna xala bixinaysaan alkaraahatu almustafaadatu karaahada laga waysa min hada yacnii u sugnaaday wa huwa infaaqu lkhabiid waa waxa cunbixintiisa fajacalathu waxay ka yeeshay markaa tacalluqidaasi makruuhan ayay ka yeeshay mid la karaahiystay wa qowluhu tacaala faidaa qudiyat isalaatu salaada marka la guto fantashiruu fi lardi dhulka ku faafa alibaaxatu lmustafaadatu ibaaxada laga faaysa min hada huwa alintishaaru fi lardi waa faafid markaa dhulka lagu faafo fajacalad waxay ka yeeshay markaa mubaaxan mid mubaaxa ayay ka yeeshay waxa u leeyahay sheekhu tusaalayaal buu markaa inoo soo qaatay wuxuu leeyahay ilaahay wuxu uhi zakada bixiya halkaa markaa waajibin laga faa'iidaystay xukunkaa ayaa inooga soo baxday waxaanay ku tacalluqday ficlu mukallafku leeyahay oo sakadii bixiyaa markaa waajib ayuu ka dhigay walaa taqrabu zina u dhowaanina xaaraamaynta laga faa'iidaysta xukunkaasina ficil mukalafku leeyahay oo zina ah ayuu isaguna marka ku tacalluqay oo xaaraan baa isagana laga dhigay aayadda qur-aankaa la leeyahay markaa kala daysataanku adnyeermau dayn ilaa muddo la magacaabayna qora sunnanimadaasi buu leeyahay waxaa laga faaidaysta min hada alxukm oo waxaynu naqaanay amarku inuu lilwujuub yahay haddii aan saarif leeyihin saarifgiisu halkan ima muxuu noqonaya jumhuuru lculamaa waxay qabaan amarkaasi linadbi inuu yahay oo haddaan waxba la qorina aanay dhibi ku jirin tabari oo kale ayaa isagu qaba inuu lilwujuub yahay waxaanay markaa fain aamina bacdukum bacdan falyu'addi ladii tumina amaanatahu aayaddaa ka dambaysa ele haddays aamintaan aydan waxba kala qoranin ayaa markaa ku xambaaraya oo saarif ka dhigaya in amarkan wujuubkii laga waciyo sunanimo loo waciyo markaa nadbiga laga fahaystay xuquuqkani wuxuu ku tacalluqay ficli muqallafo daynta qorideeda manduub ayuu markaa ka yeelay aayaddaa qur-aankeeda ilaahay u qastina waxa liita ee xoolihiina ka midoo bixinaysaan karaahada halkaa laga faa'iidaystay ayana ficil mukallafa ayay ku tacalluqdayoo waa bixinta markaa waxa xun la bixinayo markaa taana waxay ka yeeshay mid makruuha ayay ka yeeshay aayadda qur ee ilaahay leeyahay faidaa qudidat salaatu fantashiruu fi lardi marka salaada la tukado salaadii jumcee ku dhex faafa dhulka amarkaasi waa lilibaaxa ayana kitaabka ayaynagu dhahay kitaabtii horena waynu soo marnay waayo markii waxaa la yidhi alamru bacd alxadr amar hadduu bacd alxadri yimaado mudabadiishu xasan alcuthaymiinna weerkaa waynu ku soo marnay haddii amar xadri dabadi yimaado qaarna waxay leeyn xaaladii horunbuu u noqonayaa qaarna waxay leeyihin waa lilibaaxa wadaa xalaltum fastaaduu oo kale weeye markaa xalo xurriba calaykum saydulbari baa la yidhi haddana waxaa ka daba timi wadaa xalaltum fastaaduu markaa xalaalowdaan ugaarso macnaheedu qof walaba inaad ugar qaata waajibkua maa waa lilibaaxa tanna waa sidii oo kale oo yacni inaad wax iska raadsataa xaaladeedii hore ayuunbay ku noqonaysaa oo lilibaaxa ahayd marka ibaaxada laga faa'iistay buu leeyahy xukunkaasi waxay ku tacalluqday bificlin lilmukalaf wahuwa alintishaaru fi lardi markaa waxay ka yeeshay xaaraam faqowluhu tacaala waatuu zakaata bixiya alijaab lmustafaad waajibinta laga faa'iistay min hada alxukmi tacalaqa bificlin lilmukhalafi buu ku tacalluqay wahuwa itaau zakaa fajacalahu wuxuu ka yeelay waajiban wa qowluhu walaa taqrabu zina ataxriim min istifaad xaramaynta min hada xukmi laga faa'idaystay tacalaqa bificlin lmukalafi wahuwa zina fajacalahu muxaraman buu ka yeelay wa qowluhu idaa tadaayantum bidaynin markaa kala daynsataan ilaa ajalin musaman faktubuuhu qora annadmu mustafaadu min hada lxukmi laga faa'idaystay tacalaqa bificlin lilmukalafi ficil mukalafku leeyahay buu ku tacalluqay wahuwa kitaabatu dayni weeye fajacalahu manduuban buu ka yeelay waqowluu walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun ha u qasidnee ka liita oo ah xoolihiinma bixisaan alkaraahatu almustafadatu min hada alxukmi tacallaqat bifaclin lilmuqarabi bay ku tacalluqday wa huwa infaaqu alkhabiisi waxa xunbixintiisa weeye fajacalatu makruuhan mid la koday ayay ka yeeshay wa qowluhu faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi alibaaxatu almustafadatu min hada alxukmi tacallaqat iyaduna bifaclin lilmukalafi wa huwa alintishaaru fi lardi dhulka in lagu faafo weeye fajacalatu mubaaxan ayay ka yeesheen waqad takalama lusuliyuuna haddaba can hadihi alafcaali waxay uga hadleen alatii tacallaqa biha takliifu ee takliiftu ku tacalluqday min naaxiyatayni laba jiro aluulaa min jihati shuruudi sixati takliifi biha jihada shuruudda ay ku ansaxaysa in la ysku kelifaa wathaaniyatu min naaxiyati aljiha dhinaca jihada alatii tudaafu ilayha hadihi alafcaal ee afcaasha loo iilayo wanatakallamu fima yalihi waxaa soo socdana waxaan kaga hadlaynaa can kulli naaxiyatin fii mabxain mabxas u gaara calaa xidda si gooni ayaan uga hadlaynaa waqad takalama lusuliyuuna cala lafcaali waxay uga hadleen halkan inagu joogo wallahu aclam